رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaquulu lmualifu raximah allahu tacaala baabu sharti asalaamati min alqabni wuxuu baabu yahay inuu shardiyaysto labada ruux ee wax kala gadanaya midkood ama labaduba ay shardiyaystaan assalaamata fayoobi ama ka nabadgashanaan min alhabni qabniga laga fayoobaado ama laga nabad galo qabniga waxaa la yidhaahdaa waa dhimid waaye in badeecada sicirkii ay mudnayd wax ka yar oo ayna suuqa ka joogin lagaa siisto arrintaas oo ku timid adigoo si uun lagu khalday yacnii ma lagu siray waxbaa lagu sameeyey ma il duuftay qiimaheedii ay suuqa ka joogtay qiimo aad uga yar baa lagaaga iibiyay taa qabni baa la dhahaa marka marka haddii labada ruux ee wax kala gadanaya oo midkood yidhaahdo waxaan wax ku kala iibsanaynaa inuusan qabni jirin oo hadhay uu soo hadhow uu soo baxo qabnigii maxay noqonaysa ama labadooda mid walba wuxuu shardi ka dhigtay waxbaan kala iibsanaynaa laakiin sicirka suuqa uu ka joogo wixii ka gedisan hadduu soo baxo ee heshiiskeenniiyo iibkeennu sax maaha shardiga hadday wada dhigtaan ama mid ka mida uu dhigto oo ku dhawaaqo see noqonaya noqonayaa ma asaxaya mise ma asaxaya can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi dukira waa la sheegay rajulun nin baa la sheegay lirasuulillaahi rasuul allah loo sheegay sal lay slam annahu ninkaasi yukhdacu in la siro fi lbuyuuci iibyaalka in lagu siro in lagu khadeeco ayaa nebiga loo sheegay sal alay slam fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam man baayacta ninkii buu ku leeyahay ninkii aad la beectamaysood wax kala iibsanaysaan faqul waxaad tidhaahdaa laa khilaabata warniyahu khayaano iyo khadeeci ma jirto sir ma jirta ku dheh markaad wax kala gadanaysaanba isa sirid ma jirto warkaa hordhig muttafaqun caleyh ayb xadiisku riwaayadka dambaa faahfaahin doona say qisadu ku timid wa can anas radi allahu tacala canhu ana rajula nin calaa cahdi rasuuli illahi sal alay wasalam oo wakhtigii nebiga ah ayaa kaana wuxuu ahaa yabtaacu mid wax soo iibsada wa kaana waxaa ahaa nin fii cuqdatihi ninka caqligiisa yacnii fii caqlihi buu ka wadaaye dacfun baa ku sugnaa yacni caqligiisana waxoogaa tabaryari baa ku sugnayd bimacnaa waa laga caqli badnaa waay waa laga caqli badnaa oo saan u tegi doonno caqligiisa nabar baa madaxa ka gaadhayoo waxoogaa marka caqligiisa wax gaadhsiiye ayib fa waxay u tageen ahluhu isagoo marka waxoogaa caqligiisa uusan dhammaystirnayn wani wax kala garanaya waa yahay laakiin eh, farsamada beeca iyo shiraha iyo gorgortanka iyo wax celinta iyo wixii baa ka maqan marka suuqana inuu galo oo ganacsadana waa rabaa fa ataa waxaa yimid ahluhu dadkiisii baa yimid annabiya nebigay u yimaadeen sal alay slm fa qaaluu waxay dhahdeen yaa rasuul alla rasuulka ilaahayow uxjur calaa fulaan ninka hebel la yidhaahdo tasarufka ka jooji kitaabulxajri baan u tegi doonaayo waxaa la yidhaahdaa dadka oo xoolaha aan maamuli aqoonin ama ku ciyaarahayo meeshoodii meel aan ahayn ku bixinay ayaa dowladdii iyo nidaamku wuxuu samaynayaa amar baa lagu soo rogayaa inayna xoolahooda ku tasarufi karin tasarufka dhan baa laga joojinaya marka haddii beec iyo shiro ahaa suuqa waa laga joojinaya hadday ahay inay xoolahaba ku ciyaarayo ina maamuli aqoonin oo ayn meel xun ku isticmaalayaan xoolaha dhanba gacantooda laga saaraya marka waxoogaa yaroo biishaan iyo waxaa laga siinayaa uun wixii masaalixdooda ah saas wey marka marka ninkan tasarufka ka jooji bay dhan rasuulilaahi ayb fa innahu isagu yabtaacu wuu soo iibsadaa walxal fii cuqdatii isagoo caqligiisana dacfun tabardarri ku jirto fa dacaahu nebigaa u yeedhay sal lay slam wa nahaahu wuxuuna ka reebay canilbayci iibkuu ka reebay suuqan iska daa buu ku yidhi iyo wax ka iibsigiis ganacsigiis ganacsi iska daa faqaala markaasaa wuxuuhi yaa nebiy allah nebigi ilaahay innii anugu laa asbiru kama sabri karo cani ilbayci beeca iyo tijaarada kama sabri karo maba dayn karo inaan tijaara way igu adagta ayb faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam in kunta haddaad tahay hayra taarikin mid aan ka tegaynin albayca iibka ganacsiga iyo iibka mid aan ka tegaynin haddaad tahay oo kolliyo kollayba aad gelayso faqul waxaad tidhaahdaa haa wa haa haa ho wa haa isii ninna ha isku yeelanina waxaaga caddayso horta kow oo ciddaad wax ka iibsanayso waxaagana ka qaado wixiisana ku wareeji ha wa haa haa'ana waa la yidhahdaa haa'anna waa la dhahaa in la mado iyo in la qasriyo labaduba iyo saxwa waxaa kaloo dahdaa walaa khilaabata iskhadeecid ma jirsana dheh dadku si ay waxoogaa ay isaga kaa ilaaliyaan labadaa arrimood israaci dayn waxa ku iibinin midda labaadna shardigaa dhigo laa khilaabata oo muxuu faa'iidaynaya waaye waa u tegi doonaa faa'iidaynaya rawa alhamsatu shantii baa warisay wasaxaaxu waxaa saxiixiyey at-tirmidi baa saxiixiyey wakadalika waxaa saxiixinaya sheekh shucayb iyo hayrkoodba way saxiixinayaan wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan buuhi sheekhu sixatu lxajri sharidda asixiddeeda cala safiihi safiiha korkiisa la sharo waa mancintaan hadda sheegayno ruuxa in tasarufka laga joojiyaa sharid la yidhahda xajri baa la yidhahda in ruuxa safiiha ah ee uusan caqligiisu tasarufka maalmaalka iyo maamulkiisa uusan hagaajin aqoonin ruuxaasi in tasarufka laga joojiyo la manciyo oo la sharo inay saxiix tahay bay kutusi buuhi xadiisku waana saxoo adilada kutusaysu ka mid yahay ayb maxaa yidhi nebigu sal alay slam maxay tahay li'annahum iyagu waa qaraabada ninkaasi sa'aluuhu nebiga waxay weydiisteen iyaahu xajrigii bay weydiisteen shariddii bay weydiisteenoo ninkan waxay dhaheen ka joojiyo shar wa talabuuhu wayna ka talbeen minhu xaggiisa waa ka codsadeen wa aqarrahum wuuna qiray wuu u qiray calayhi codsigaa korkiisa nebiguna markay codsigaa soo jeediyeen waad ku khaldantihiin ma dhihin laakiin muxuu sameeyey yacni waxa weeye ninkiibuu u yeedhay wuu ka reebay markuu reebtoomi waayena sidan samee buu ku yidhi ayagiina ma dhihin nin weyn oo xoolihiisa maamulahaya tasarufka ka jooji ma saxsana ma dhihin laakiin muxuu sameeyey waa u qiray saas daraaddeed waxaa laga qaadanayaa xajrigu inuu mashruuc yahay walow lam yakun hadduusan ahayn buu idhi xajrigu macruufan mid la yaqaana cindahum agtooda hadduusan saxaabada agtooda wax la yaqaana ka ahaan lahayn lamaa talabuuhu asla mama aynas codsadeenba wala ankara wa nebiguna waa ku ankiri lahaa calayhim korkooda waa ku ankiri lahaa yacnii haddaynan wax dhaqan jira oo yaqaanaan aysanan horta mayba ina codsadeenba talabaade hadday codsadeenna nebigaa ku diidi lahaa marka iyagii waa soo jeediyeen in lagu tacaamuli jiray baad garan nebiguna waa taqriiriyey inay bannaan tahay bay ku tus marka waa masaalixda dowladdu ay iyo nidaamka muslimiintu ay u qabtaan way macnaa dadka xoolaha ku ciyaaray wixii la mid ayb wacan ibni cumara aayadaha qur-aanka qaar ka mida ah faa'iidaynayo walaa tu'tu sufaha'a amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama yacni xooluhu waa istaaga waa lafdhabarta aad ku taagantihiin marka dadka sufahada ah ha u dhiibina dadkan maamuul aqoonina ku ciyaaraya ha u dhiibina baale waata aayad ka dambeeya sii tilmaamaya agoontu markay qaan gaadhaan oo xoolaha ay gaadhaan rushdi iyo inay xoolaha maamuli karaan xoolahooda ku wareejiya inta kale waa laga haynaya lanna way dayacmayaan dadka yareer iyo dadka caqligoodu dhiman yahay iyo dadka waalan iyo dadkaas yani xoolaha ku ciyaaraya waa laga qaadaya ayb waa loo haynaya man wacan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana munqidan ninka munqid la yidhaahdo sufica waa la garaacay fii ra'sii madaxiisa fi ljaahiliyati islaamka ka hor sufica bimacnaa duriba madaxa nabar kaga dhacay ma'muumatan baa lagu garaacay ama ma'muumatan iyadoo ah mid maskax gaadhay ma'muumatan baa lagu dhuftay yani nabar maskaxda gaadhay ma'muumadu waa nabarku markuu gaadho xuubka maskaxda oo markaasi eh, muxuu ahaay ruuxa marna wuxuu gaarayaayo eh, waxaa caqligii iyo garashadii baa tegaysa mar waxbaa gaadhaya oo isdhimaysa mar waxaa laga yaabaa inuu ka badbaado marka nabarka marna xuubkuu gaadhayaa mar xuubku dhaaf waxaan ujeedaa wuxuu dhaafayaa xuubka waxbaa ka korray xuubkuu dhaafaya waxaan ujeedaa sheegaasu dhaafay lakin xuubka ma gudbayo ayib hadduu maskaxda hoose gaadho waxaa dhici karta inuu dhinto marka ma'muumada nabarkaasaa la yidhahdaa maskaxda gaadhaysa ma'muumatan fakhabalat markaasay qastay lisaanahu carabkiisi bay fasaadisay ah, carabkay fasaadisay maxaa laga wadaa nabarkii markuu maskaxda ku dhacay carabka xuruuftii qaar ka mida buu lumiyey oo isku dardarmaday carabkii ilaan maskaxdu waxaa ku xidhan muxuu ahay xubnahoo dhan baa ku xidhan marka xuruuftii qaar ka mida kuma hadli karo way ka qasmayaan marka fakhabalat waxay fasaadisay lisaana lisaanahu carabkiisa fa kaana wuxuu ahaa idaa goortii baayaca uu wax kala iibsanayo markuu wax gadanayo oo dadka la beectamayo wuxuu ahaan jiray yukhdacu nin la khayaano fil bayci iibkaa lagu khayaami jiray khayaano kale ma ahee sicirkii shaygu lahaa wax ka hooseeyaa lagaga iibsan jira fa qaala markaasaa wuxuu idhi lahu isaga rasuululahi baa wuxuu yidhi sal lay waslam baayic beectan waqul waxaadna tidhahdaa laa khilaabata warnimayo wax iska dhimid iyo khayaana midna ma jirto iyana isku samayn yani markaa waxaa la garan inuu muxuu ahay ninkan laa khilaabata suuqa ku haya waxaa la garanayaa inuu yahay nin muxuu ahay in eh, laga taxadaroo layska ilaaliyo oo inuu inuu yahay nin u baahan uma markaa kadibna anta adigu bilkhiyaari khiyaar baad ku sugan tahay alaaan saddex beri haddaad saa wax ku kala gadataan ood shardigaa aad dhigato laa khilaafata ruuxii markaad wax ka gadanayso saddex beri baad khiyaar leedahay badeecadii hadday wax ku soo baxaan oy soo baxdo in qabni lagugu sameeyey marka khiyaar baad leedahay saddexdaa beri gudahood waad ka noqon kartaa saas manaa khiyaarkaa muxuu ku helay shardi buu dhigtay markii beeca la kala iibsanahaybuu wuxuu idhi laa khilaabata marka waxa weeyaan shartu salaamati min alhabni wa wuxuu shardi ka dhigtay inay naqsi iyo dhimanaan beeceennu ka fayow yahay ayib ma u soconayaa waay saasay marka uma kadib anta adigu bilkhiyaari khiyaar baad ku sugan tahay alaaan saddex beri qaal ibnu cumar wuxuu yidhi fasamictu waan maqlay buuhi ninkii isaga ahaa yubaayicu isagoo beectamaya oo wayaquulu leh laa khidaabata laa khidaabata ku hayn yani soo laa khilaabata ma ahayn carabkii baa fasahday carabkii baa macnaha wuxuu keeni waaya laamkii buu keeni lahay markaasuu wuxuu leeyahay laa khidaabata laa khidaabata saasuu aniga ii qoraya laakiin riwaayada axmed waxay leedahay laa khiyaabata laa khiyaabata saamuu idin qorayni khidaabu idin qoraya ayb waxaa wariyey alxumaydiyu baa wariyey fii musnadihi faqaala wuxuu yidhi xadaana sufyaan can muxamed ibni isxaaq can naafic can ibni cumar dakarahu wuuna sheegay sidoo kale waxaa soo saaray xadiidka axmed shaafici iyo taraqutni waxaa saxiixiye dahabi sanadkiisa waxaa taxsiininaya sidoo kale sheekh abu isxaaq ibn xurwayni wuu sugan yahay marka marka xadiiskani wuxuu ku daray ninka qisada leh ayuu ku daray kaa horena wuxuu keenay ninkan laa khilaaba dheh la yidhi yani wax weeye isagana sababtiisa wa can muxamed ibni yaxya bni xabbaan qaala wuxuu yidhi huwa ninkaasi jaddii awowgay wey munqid ibnu cumar wa kaana wuxuu ahaa rajulan nin buu ahaa oo qad asaabathu ay asiibtay aammatun baa asiibtay nabar maskax gaadhay ayaa fii ra'sihi madaxiisa gaadhay madaxiisa ku dhacay fa kasarat markaasay jebisay lisaanahu carabkiisa carabkay wax wa kaana wuxuu ahaa laa yadacu kama tegi jirin calaa daalika arrinkaa korkiisa xaaluu ku sugan yahay adtijaarata ganacsiga kama tegi jirin oo yacni hobbi bay u noqotay macnaha hiwaayad bay u noqoto wuxuu dayn kara ma noqonin fa kaana wuxuu ahaa laa yazaalu mid aan ka zuulin yuqbanu in wax laga nusqaamiyo in wax laga dhimo oo sicirkii badeecada laga nusqaamiyo kamuusan zuuli jirin oo dee jaanis bayba rag u noqotayba faata nabiya nebigu u yimi sal lay slam fadakara wuu sheegay dalika arrinkaa lahu nebigu u sheegay sal lay slam qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam idaa goortii anta adugu baayacta aad beectamayso faqul waxaad tidhaahdaa laa khilaabata wax iska dhimid iyo niman yaho khayaana ma jirto uma kadibna anta adugu fii kulli silcatin badeeco kasta dhexdeeda oo ibtactahaa aad iibsatay bilkhiyaari khiyaar baad ku sugan tahay alaaa layaalin saddex habayn iyo saddex maalmood macnaha in radiita haddaad raalli ku noqotood ku qanacdo muddadaa gudaheeda fa amsik haysa markaa wa in sakhita haddaad nacdana ooy kula qumanaan weydana fardudhaa celi calaa saaxibihaa ninkii iska lahaa ku celi rawa waxaa wariyay albukhaari baa wariyay fii taariikhihi taarikh alawsat waay ayib kabiirka maaha ibn maaja baa soo saaray wadaara qutni kadalika bayhaqi baa soo saaray waana xadiid xasana w marka muxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa ee hadduu ruuxu shardigaa dhigto oo uu markii aad badeecada kala iibsanaysaan uu yidhaahdo niyahow badeecadani sicirka suuqa ay ka joogto aniga kama warhayo ama waaba laigaga fiican yahay baabka ganacsiga laakiin sicirka suuqa maanta hadday ka hoosayso waxaad ogaanaysaa khiyaar baan leh iskhadeecid ma jirto shardigaa hadduu ruuxu dhigto oo saa lagu kala gato khiyaarkaas saddexda beriya buu yeelanayaa culimmadu marka waxay isku khilaafsan yihiin ma cid kastaa hadday shardigaa dhigato xukumka qaadanaysa sidaa waxaa qaba alimaamu maalik iyo axmed baa qaba kadibna hadday wax ku soo baxaan badeecada sicirkii suuqa ay ka joogtay hadday noqoto ka noqosho ma leh laakiin hadduu qabni soo baxo waay khiyaarkaasuu yeelanaya cid kastoo shardigaa dhigata ama ha fayoobaado ama caqligiisa si wax ka ahaadeen waa isku mid bay leeyihin ayib jumhuurtuse waxay leeyihin arrintaasi haddii la furo suuqa ayaa qasmaya oo cuquuddiibaaban sugnaanayninba oo nin walba wuxuu leeyahay laa khilaaba intuu dhahonbuu berrina dib ka soo jiirayni wax kala soconayo maba jiraba ee arrintaasi ciddii uun sida ninkaasoo kale caqligiisa si wax ka yihiin shardigaana dhigta ha lagu khaas yeelo ah, ama maba yaqaanaba ganacsigii oo suuqiibu isaga cusubiyo ruux saasoo kale cudurdaar leh ha lagu khaas yeelo ah, laakiin dadkao dhan yaan loo furin sidaana waa madhabka jumhuurta waay waa say u badan yihiin way manaa ayb sidaasuuna rajaxaya alimaamu shawkani xadiiska marka la fiiriyo laba qodob buu iska saaran yahay ninkan xukunka khaasaan loo siiyey kow horta caqligiisu waa dhiman yaho beeca waa lagaga fiicanya ta labaad weeye shardi buu dhigto laa khilaaba dheh baa la yidhi labadaasaa waxaa laga ratibay hadduu markaa qabni soo baxo inuu khiyaar yeelanayo marka labadiiba waa in la ictibaariyo la leeyihiin macnaha sidaas weya ayb baabu ibaati khiyaari اlmajlisi khiyaarka golaha iyo meesha wax lagu kala iibsanayo khiyaarkiisa oo la suguu baabuu yahay khiyaarka waxaa la yidhaahdaa labada ruux ee wax kala gadanaya inuu labadooduba ama mid ka midaba in ay khiyaar u leeyihiin inay beecii sidii loogu heshiiyey ay ku socdaan iyo inay ka noqdaan marka noocyuu leeyahay khiyaarku khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru sharti iyo khiyaaru lcayd baa loo qaybiyaa khiyaarulmajlis waxa weeye meeshii aad wax ku kala iibsateen intaad wada joogtaan oydaan kala dhaqaaqin nin walba khiyaar buu u leeyahay inuu beeci ka noqdo waad heshiiseen waad kala gadateen waad dhammaysateen ama lacagtii kala qaata iyo badeecadii ama hay suukiin dhimanaato meeshii intaydan ku kala tegin waad ka noqon kartaa waduunu ayi sabab in lagu yidhahdo war maxaad uga noqotayna uma baahna taa waxaa la yidhahdaa khiyaaru lmajlis waa majlisulcaqdi waa meeshii wax lagu kala gatay inta la joogo khiyaarka ku saabsan khiyaaru majlis baa la dhahaa khiyaarka labaad khiyaarul shardi baa la yidhaahdaayo labadooda mid ka mida ah shardi dhiganaya oo wuxuu leeyahy niyow badeecadan waan kala iibsannay laakiin waxaan u baahanahay saddex beri ka badan ka yar inaan ka soo fiirsado haddaan markaa ku qanco muddadaas waa saan ku kala gadannay haddaan muddadaa ku qanci waayana beeci waa ka baxaya waa iska soo celinaya marka waxaa la yidhahdaa khiyaaru shardi baa la yidhahdaa mid baa shardi dhigtay nooca saddexaad waxaa loo yaqaanaa khiyaarul cayb baa loo yaqaanaayo badeecadii la kala gatay ayaa waxaa ku soo baxday ceeb qarsoonayd oo qiimaheeda waxyeelaya qiimaheeda dhimaya baabuurkaad iga iibisay ayaa waxaaba ku soo baxdayba waxaad ii qarisay ama adigaba kaa qarsoonaa oo haddaan ogaan lahaa aanan qiimaha marna kaa siisteen ceeb baa ku soo baxday ceebtaasi maadaama ay soo baxday marka ugu horrayseed ogaato inay ceebtaasi ku soo baxday xaq baad u leedaha inaad iska celiso caqdigiina aad jebiso lacagtaadiina la soo noqoto ama markaa aad tidhaahdo waxaanaa soo baxaye lacagtii qaar ii soo celi oo markaa ay noqoto inuu qaar kugu soo celiyo kaana khiyaarul cayb baa la yidhaahdaayo ceeb ku soo baxday badeecada oo qiimaheeda dhimahaya buu ku saabsan yahay baabkan marka wuxuu kaga hadlayaa khiyaarka loo yaqaano khiyaarul majliska oo inta la wada joogo wax la kala gatay lagu kala baxay inta meeshii la wada joogo inuu nin walba ka noqon karo beeca baabkaasuu ka hadlaya marka ayb can xakiim ibni xisaamin radi allahu tacala canhu ana nebiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi albayicaani labada wax kale iibsanaysaay bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin bayica asalkiisa waxaa la yidhaahdaa ninka badeecada gadaya badeecada wata albayicu huwa albaa'ic laakiin min baabi taqliib baa waxaa la yidhaahdaa albaa'icaan ama albayicaan mushtariguna markaa waa gelaya taqliib baa la yidhahda albayicaani labada wax kala iibsanaysaay bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin oo mid walba khiyaar buu leeyahay inuu ka noqdiyo inuu ku socdo beeci maa lam yatafaraqaa intaysan kala tegin oo meeshii wada joogaan aw amase qaala wuxuu yidhi xataa yatafaraqaa ilaa ay ka kala tagaan ayib fa in sadaqaa marka hadday run sheegaan run hadday isu sheegaan oo say wax u jiraan isu sheegaan oo kanna uusan badeecadiisa ka been sheegin kana lacagtuu wato nooceeda iyo sida ay tahay yuusan ka been sheegin oo wabayana ay caddeeyaan ceebta ay qabto waxay kala iibsanayaan kana uu caddeeyo badeecadiisu wixii ceeb ay leedahay baabuurkan shil buu galay deebt ceebtaasuu leeyahay meeshaasaa cilla kaga jirtaa dharkani kii orijinaalkaa ma ahe waa waa muxuua ah, waa feeg haa warka warka inuu caddeeyo oo ceebta badeecadiisa caddeeyo kanna lacagtiisa uu caddeeyo hadday wax ku jiraan wabayanaa ay caddeeyaan buurika waa la barakayn lahumaa labadooda fii baycihimaa beecooda waa loo barakaynaya kanna badeecaduu qaatay baa loo barakayn kanna shilimuhu qaataa loo barakaynaya wain kadabaa hadday been sheegaan oo wakatama ay qariyaan ceebtii ay badeecadoodiiyo iyo lacagtu lahayd muxiqad markaa waxaa la tirayaa barakatu baycihimaa beecooda barakadiisii baa la tirayaa wax baraka la'aanay la kala tegayaan marka kanina badeecuu qaatay laakiin waa baraka la'aan kanina lacag buu qaatay waa baraka la'aan ayib hadday labadoodu mid walba wax qariyey oo been sheegay baa laga hadlaya laakiin hadduu midna daacadi oo say wax u jireen uu sheegay midna uusan daacad ahayn oo been sheegay oo wax qariyey markaasi kan wax qariye beenta sheegay bay ku egtay ka kale waa fayow yahay markaa saas way macanaha barakadaana muhima masaladu waxa weeye badnida waxaa ka muhiimsan barakadaa ka muhiimsan wax yaroo ilaahay kuu barakeeyey oo qabow ayaa ka fiican wax fara badan ood ku gubato oo iimaan la'aan iyo deganaansha la'aan iyo kulayl iyo rafaad ku geliya soo maydaan arki rag badanoo milyaneer ah baa maanta faqiirka xataa ka suura xun faqiirka miskiinka ah baa dhaamo marar fara badan siduu u yaalla iyo siduu u walafsan yahay iyo siduu indhaha u taagahaya iyo sida aan looguba soo dhowaan karin iyo haa haddii la yidhahdo war loo tagoo la yidhahdo war miskiin baa waxoogaa u baahan inuuba indhaha kaa soo galaa indhuhuba kaa ridanba waabad siduu u yaalla marka wixii inuu kuu barakaysan yahay haba yaraade baa dhaama inuu baraka la'aan yahay haba bato ah, marka saas daraaddeed ba nebigu sal lla alay waslam yacni ahay barakadaasu ugu ducayn jiray anas oo kale waa ugu duceeyey inuu ilaahay xoolo badan siiyo haddana barakaa loogu duceeyey marka mar walba barakada kama banaanto wacan ibni cumar radi allahu tacala xadiidkaasi marka wuxuu sugayaa khiyaarka majliska intayna kala tegin labadoodu inuu mid walba uu ka noqon karo wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nebiya nebigu sal ly sl qaal wuxuu yidhi almutabaayicaani labada wax kala gadanaya bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin maa lam yatafaraqa alkhiyaar fii fasqi lbayci aw imdaa'ihi wa ama beeca oo heshiiskiio sidiisaa lagu wado ama in la fasaqoo laga noqdo maa lam yatafaraqaa haddaysan kala tegin aw amase yaquula uusan dhihin aw yaquula uusan dhihin axaduhumaa midkood lisaaxibihi saaxiibkii uusan ku dhihin ikhtar dooro wa rubbamaa qaala inuu yidhahdaa dhici karaysa aw ama se yakuuna uu ahaado bayculkhiyaari ah, aw yakuuna uu ahaado aw yaquula axaduma lisaaxibihi mar kalena wuxuu ku warinayaa aw yakuuna ama uu ahaado bayculkhiyaari ah, khiyaargelinta beeciisa maxaa laga wadaa eh, ilaa saddex afar macno ayaa jumladaasi jumladaa dambe ow yaquula axadumaa lisaaxibihi ikhtar iyo waxaa isku macnaa aw yakuuna bayc alkhiyaar macnaha laga wadana saddex bay isugu khilaafeen macnaha u fiican oo jumhuurtu qabto waxa weeye khiyaarkii labada ruux ee wada jooga ka dhaxeeyey baa wuxuu jirayaa ilaa intay ka kala tegayaan kow oo hadday kala dhaqaaqaan beeci waa laasimay soo ma qodobka labaad ee haayada u ah waxa weeyaan oo haddii la helo uu dhammaanayo inay iskhiyaar geliyaan oo markaa ay doortaan in beecii aan laga noqonin beeculkhiyaar saas waay war khiyaarulmajlis baan lahayn intaan meesha wada joogna adna waad ka noqon kartaa adna waan ka noqon karaa laakiin khiyaarka aan meesha ka saarno oo beecay waa laasimay khiyaarna waxaan ku qaadannay inuu beecii aan laga noqonaynin sidaa hadday isu khiyaargeliyaan oo go'aankaa qaataanna ayadana beeci waa laasima iyagoo wada jooga macnahu fiican saas marka istinaa wuxuu ka yahay hadalkani min imtidaadi alkhiyaari ila tafaruq saas wey macnaha yacni khiyaarkan khiyaaru majlisku wuxuu jirayaa ilaa intaad ka kala tegaysaa waxaa taa laga soo reebayaa haddii intay iskhiyaar geliyaan ay doortaan inaynan ka noqonin taasina iyadana waxay la mid tahay iyagoo kala tegay oo kaleeto haba wada joogeene laakiin hadday intay badeecadii kala iibsadaan ay yidhaahdaan ka noqod ma leh sidaa khiyaar ma ku qaadannaa haah anugu ka noqon maayo aniguna ka noqon maayo meeshaasi idinkoo wada joogaa waxaa meesha ka baxaya khiyaarulmajliska meesha ka baxaya beeci waa laazimaya marka sidii idinkoo kale tago kale noqonaysaa marka macnaha way macnaha marka laga wado aw amase yaquula uu yidhaahdo axaduhumaa midkood lisaaxibihi saaxiibkii uu ku yidhahdo ikhtar dooro maxaan doortaa imda'a alcaqdi aw faskhihi ah. yacni warniyow haddaabaan wada joognaaye caqdigan ama socodsiintiisa dooro ama faskhidiisa iyo jabintiisa dooro oo markaa ay sidaa isku raacaan waxaa la mida wa qaala inuu yidhahdaa dhici karayso aw ama se yakuunu uu ahaado bayculkhiyaari ama beecoodu uu noqdo beeca iskhiyaargelinta oo intay iskhiyaargeliyaan marka ay doortaan ama ay ku heshiiyaan inay sidaasi ayna waxba ka soo noqonin markaas iyadana beecu waa laazimayaa ayb oo wada joogkoodiiyo kala tagoodu macno weyn ma samaynayo wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan lafdigana sii caddaynaya idaa goortii tabaayaca ay wax kala iibsadaan arrajulaani labada nin fa kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mida bilkhiyaari khiyaar buu leey maa lam yatafaraqaa intaysan kala tegin oo wakaanaa ay yihiin jamiican kuwa wada jooga ah, wakaanaa jamiican meeshaas mas'ale hadal ku jiraa wayyay rajaxaysaayo waxaa hadal ku jiraa intay wada waxaa la yidhi intayna kala tegin intayna kala tegin khiyaar bay leeyihin kala tagama waxaa laga wadaa intayna hadal ku kala tegin mise jidhkooda intuusan kala tegin ah. hadal ku kala teg maxaa laga wadaa bimacnaa haddii intaan wada hadallo oon heshiinno badeecadii kala gadanno hadalkeennii dhammaado kaa waxaa la yidhaahdaa altafaruqu fi alaqwaal xataabaa weli aada wada joogteenba midna altafaruqu fi labdaan weeyo shirkiinnii baa kala dhaqaaqayoo kala goobtii baad ku kala tagteen marka xataa yatafaraqa ma waxaa laga wadaa altafaruq fi alaqwaal mise waxaa laga wadaa altafaruqu fi alabdaan kee laga wadaa meeshaasay fuqahadu isku khilaafayaan axaadiistani marka waxay rajaxaysaa qolada qabta tafaruqa in laga wado altafaruqu fi alabdaan markaad heshiiseen kadib jidhkiinnu inuu kala dhaqaaqo ood kala tagtaan taasaa laga wada lafdigani marka wuxuu rajaxayaa madhabkaas waana madhab aljumhuur wa ayb maa lam yatafaraqaa haddaysan kala tegin oo wakaanaa ay yihiin jamiican kuwo wada jooga jamiicantaa maxay tufsinaysaa marka shirkoodii uu wada jooga waay ayb aw amase yukhayira hadduusan khiyaar gelinin axaduhumaa midkood alaakhara ka kale hadduusan khiyaar gelin war aniga xaggayga way ka idisha kana noqon maayo xataa aan wada joognaba ee adiga caqdigii ma ku wadi mise inaad ka noqotaad rabtaa ayib ow yukhayira axaduhuma alaakhar adaa khiyaar leh laakiin aniga xaggayga ku noqosho ma leh fain khuyira haddii la khiyaar geliyo aaduhu fain khayara dhe hadduu khiyaar geliyo axaduhumaa midkood alaakhara ka kale uu khiyaar geliyo oo fatabaayaca ay wax ku kala iibsadaan calaa dalika arrinkaa korkii mid baa la khiyaar geliye kiina khiyaarkii go'aan wuxuu qaatay inuu caqdigii socodsiiyo ayib haday sidaas dhacdo maxaa dhacay marka fatabaayaca calaa dalika sidaa ay wax ku kala gataan faqad wajaba markaana waa waajibay albaycu beeci waa laazimay markaana ka noqosho ma leh iyagoo wada joogaba marba hadday intay iskhiyaar geliyaan khiyaarkii ay ka soo baxdo beecu ka noqosho male ay ka soo baxdo bas markaana haba wada joogeene beecii wajaba caqdiga waa laazimaya marka ka noqod male wain tafaraqaa hadday kala tagaan bacda an tabaayacaa markay wax kala gateen kadib walam yatruk walxaal lam yatruk isagoo uusan ka tegin waaxidun mid oo minhumaa labadooda ka mid a albayca beeci uusan ka tegin way kala dhaqaaqeen midibna mid ka midana beecii wax ka mida uma laabnayn khiyaarna uma furnayn saasay ku kala dhaqaaqeen faqad wajaba waa waajibee markaana albeycu beeci waa laazim hadday kala tagaan ayagoo midna uusan khiyaar lahayn oo beecii go'an yahay marka ka noqod ma leh waa laazime hadday intay iskhiyaar geliyaan go'aan uu qaato kii la khiyaar geliyana beeci waa laazim labadaaba khiyaar meesha waa ka baxaya ayb muttafaqun way calaa dalika kullihi intaan soo sheegnayba waxaa soo saaray saddexda waa axmed iyo labada saaxibu saxiix ayib marka tafaruqaasi inuu tafaruqulabdaan yahay ayaa loo badan yahay oo saxaabada iyo taabiciinta badankooda iyo imaamu shaafici iyo axmed iyo ayaa qaba wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan kullu bayicayni laba ruuxoo kullu bayicayni laba wax kala iibsaday oo dhan laa bayca baynahumaa wax iib a ah dhexdooda ma ahaaninoo ma laasimin xataa yatafaraqa ilaa ay kala tagaan ilaa bayca alkhiyaari ilaa khiyaargelinta beeciisa mooye oo hagee marka laga soo reebaya xataa yatafaraqa ilaa ay kala tagaan oo markaa khiyaaru majliskii waa dhintay ilaa bayca alkhiyaari bayculkhiyaarkaasi marka waa kaan soo tilmaannayo iyagoo wada joogo inay iskhiyaar geliyaan khiyaarkiina go'aankii soo baxo sidaa markaas iyadana faqad wajaba muttafaqun calayhi aydan wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan almutabaayicaani labada wax kala gadanaysa kullu waaxidin oo minhumaa labadooda ka mida bilkhiyaari khiyaar buu ku yahay cala saaxibihi saaxiibkii korkiisa maa lam yatafaraqa hadaysan kala tagin ilaa bayca alkhiyaari mooyaane waa isku mid wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku idaa goortii tabaayaca ay wax kala iibsadaan almutabaayicaani labadii wax kala gadanaysay bilbayci beeci hadday kala iibsadaan fa kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mida bilkhiyaari khiyaar buu ku sugan yahay min beycihi beeciisii khiyaar buu kaga sugan yahay inuu ka noqdo iyo inuu sidaa ku wadaba maa lam yatafaraqa haddayna kala tegin oo marka hadday kala tagaan khiyaarkaasi waa dhammaaday ow amase yakuuna uusan ahaanin baycuhumaa ama beecoodu uusan noqonin can khiyaarin oo markaana waa laasim waataan soo sharxan faida kaana hadduu ahaaday baycuhuma beecoodu hadduu ahaaday can khiyaarin khiyaargelin xaggeed mid baa la khiyaargeliyey isagiina khiyaarkii waa qaatay go-aankii waa qaatay faqad wajaba isaguna waa waajibay qaala naaficun wuxuu yidhi yani waa mawla bni cumar waa taabiciga xadiiska ibni cumar ka warinay wa kaana wuxuu ahaa buu ihi ibnu cumar raximahu llahu tacaala radia allahu tacala canhu wey idaa goortii baayaca uu la beectamo oo fa araada uu doono anlaa yuqiilahu inuusan beecii kaga noqonin hadduu rabo qaama waa istaagi jiray fa markaasuu socon jiray hunayatan waxoogaa uma kadibna rajaca waa soo noqon jiray akhrajaahumaa bukhaariiyo muslim baa soo saaray labada xadiis atarka ibnu cumar waxa weeye ibnu cumar wuxuu u fahansanaa tafaruqa axaadiistu ka hadlaysae beeca laasiminaya khiyaarka meesha ka saaraya inuu yahay altafaruq fi alabdaan saas daraaddeed markay ruux wax kala iibsadaan oo uu rabo beeci inaan lagaga noqonin a rabo inuu beeca lahasimiyo waxoogaa meeshii wax lagu kala iibsaday buu ka dhaqaaqi jiray waxyar buu tegi jiray wuu soo noqon jiray mar muxuu rabaa marka ya inuu beeca aan aan laga noobanin lanna markaasi waa shay aad adiga is leedahay wallahi waa jaanis baad heshay sooma lanna haddaad meeshii un taagtaagantihiin oo weli aad is ag taagtaagantihiin soo uun waan ka laabtay iisoo celi kuma dhihi karo taasuu marka ibnu cumar seejinayaa marka ayib xadiis baan u tegi doonnaa qodobka isaga ka hadlayo oo nebigu sal alla wasalam uu leeyahay arrintaa la diidan arrintaa la diidan u tegi doonnaa marka waxaa lagu awilaa ibnu cumar xadiiskan soo gaadhay Ah, xadiidkan gaadhino dee saxaabadu cilmiga nebiga sal lay slam laga wariyey dhammaantood mayna wada haynin ninba qayb buu hayey qaybina waa ka maqnay sidan marka isaga waxay ka ahayd ijtihaad bay ka ahayd laakiin ma saxsana saan u tegi ayib ra'yigaa ibnu cumar oo ah kala tagga caqdiga laasiminaya inuu kala tagga jidhka yahay waxaa qaba sidoo kale abu barsat alaslami saxaabada qaar ka mid ah oo ibnu xajar wuxuu leeyahay cid ku khilaafsanoo saxaabadiiya lama hayo jamcun min asaxaaba iyo taabiciinta qaba imaam shaafici iyo axmed iyo isxaaq iyo sidaasay qabaan tafaruqu inuu yahay tafaruqu labdaan wa camr bni shucaybin can abihi can jadihi ana nabiya nebigu sal lay sl qaala wuxuu yihi albayicu baa'ica badeecada iibinaya waalmubtaacu iyo midka ka gadanaya bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin xataa yatafaraqa ilaa ay kala tagaan ilaa an takuuna inay tahayba mooye safqatu khiyaarin khiyaar heshiiskii inuu yahay mooye oo midkood la khiyaar geliyey kadibna ikhtaara walaa yaxilu xalaal ma aha lahu isaga xalaal uma ah an yufaariqahu inuu faaruqo khashyata an yastaqiilahu inuu beeca kaga noqdo cabsi uu ka cabsanaya daraaddeed inuu faaruqoo ka tago oo sidaas darteed uga cararo ma bannaana xalaal uma ah rawahu lhamsatu baa warisay ila maaja sanadkiisu waa xasan xadiidkuna waa saxiix liqayrihi waxaa taxsiinaya alimaamu tirmidi waxaa saxiixinaya sidoo kale sheekh shucayb alarnaawuud sheekh albanina sidoo kale waa sugaya xadii waa xadiis sugan marka inta kale waa intaan soo marnay lakiin wuxuu ziyaado leeyahay walaa yaxilu an yufaariqahu khashyata an yastaqiila markaad wax kale iibsateen oo badeecadii dhammaysateen oo wada joogtaan yaa waxaa is tihi wallaahi tan haddaad meesha sii joogto ninkani wuuba ka noqonba intuusan ka noqonin ka carar la carar baad is tihi marka waxoogaa baad meeshii ka yara dhuumato yaro fakatay meeshii waad ka tagtay waxaad u cararaysana niyadaadu maaha dan baa ku soo gashay oo ku kaxaysay maaha laakiin niyadaadu waxa weeye beecankadaata ha kuu laasimo ninkanna jaaniska ka noqoshada ah seeji taas xalaal kuuma aha wa taas darteed meesha ha uga tegine dantaada uga tag markaasuu beecu laazimi laakiin beeca laazimiyoo qasab khiyaarulmajliskii qasab meesha kaga saar taas iyadaa baa la diidan yahay waa ti ibnu cumar hadda uu samaynayo sooma ah. marka ibnu cumar ibnu cumarna waxaa loogu waxaa loogu cudurdaarayaa baa la leeyahay xadiiskan gaadhin ijtihaad bay ka ah ayb rawa lhamsatu baa warisay ila bna maajah mooye warawaw daara qutni baa wariyey fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan xataa yatafaraqa ilaa ay kala tagaan min makaanihima meeshooda ilaa ay ku kala tagaan meeshay wada joogeen tafaruqu labdaankii bay iyadana riwaayadaas xoojinaysa an ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu ihi bacaa wuu dir bictu waan iibiyey dheh min amiiri lmuminiina cumaan amiirkii muminiinta ee cumaan waxaan ka iibiyey uhi maalan xoolo oo bilwaadi toga ku sugan toge waadi lqura waay toggaasaa xoolo ku lahaayo xoolihii baan ka iibiye buuhi bimaalin baan kaga iibsaday buu yidhi oon dhaafsaday oo lahu cumaan u sugnaaday bikhaybara khaybar uu ku lahaa yani ibnu cumar eh, maalkiisa iyo xoolihiisu waxay yaallaan waadi lqura cumaanna mid buu ku leeyahay khaybar tii baan isdhaafsanaynaa buu falammaa tabaayacnaa markaanu kala iibsanay ayaan rajactu ii noqday buuhi calaa caqibii cidhibtayda korkeedaan dibdib ugu noqday buui gadaal baan u gurtay buu ka wada xoogaa gadaalu gurashaan bilaabay buu yidhi anuu isaga kusoo jeedoon oon jeedsanin ayaan dibdib u gurtay buui ayb xataa kharajtu ilaa aan baxay buui min beytii gurigiisii aan ka baxay ah, gurigii cumaan baa marka wa lagu kala iibsanaya maxaan saa u yeelayaa khashyata an yuraadini yuraadini ama yuraadini inuu iga ceshado ama iga ceshi dalbo cabsi aan ka cabsanayo albayca iibka waxaan gadaalgadaal ugu guranahayaa oon meesha uga fakanahayaa waxaan cabsi ka qabaa iibkana dhex maray inuu iga ceshado oo uu ka noqdo marka tii baan ka fakanayaa buui wa kaanat isunnatu dariiqaduna waxay ahayd nebiga laga soo gaadhay ana almutabaayicayn labada wax kala gadanayaay bilkhiyaari khiyaar inay ku sugan yihiin xataa yatafaraqa ilaa ay kala tagaan kala tagkaasaan marka xaqiijinayay buui oo beecaasi inuusan cumaan waxba kaga laabanin taasaan marka xaqiijinahayay oo beecaan laaziminayay buui rawa buhaari baa weliy ti ka hadlayna wa fiihi waxaa ku sugan daliilun daliil baa ku sugan buu sheekhuu yidhi yani xadiiskan daliil baa ku sugan maxaa daliilu yahay calaa ana aru'yata badeecada in la arkaa xaalata alcaqdi marka heshiisku dhacayo laa tushtaradu inaan la shardiyeynin ayib bal iskaba dhaafay takfii waxaa ku filan alsifatu tilmaantii baa ku filan aw iru'yatu ama aragtidii baa ku filan almutaqadimatu ee horraysay markaan badeeco kale iibsanayno markaa inaan badeecada arko iyo hor taallo ishaydu hayso shardi maaha lama shartiye laakiin badeecadii inaad garanayso unbaa muhima garashadu marka laba mid bay ku imaanay ama badeecadii waa laguu sifeeyey waa laguu tilmaamay oo badeecasaa u taalla sidaas weeye qaabkaasay tahay tiradaa weeye sifaadkaasay leedahay waxaa lagu siiyey sifaad ay kaga socmayso waxa kale iyada shabihi kaloo dhan ama sambalkeedii baaba lagu tusayba sooma maadan arkin laakiin sifadeedii baa lagu siiyey waa lagu kala gadan karaa ayb ama ma ahee horay baabad badeecada u aragtayba war dhulkaygii hebel ahaa ee ku yaallay meel hebla een maalintii wada tegi jirnay ha waan gartay hashaydii hebla ahayd soo ma garanaysa waan garanaya iga iibso soo ma marka ru'ya mutaqadima waaye markaa ma aragtid laakiin mar horaad aragtay soo ma marka inaad markaa badeecada arkayso laazim ah maxaa yeelay ibnu cumar iyo cumaan markay dhulka kala gadanayaan guriga cumaan bay joogaan soo ma labada badeecaba madiina meesha way ka maqan yihin laakiin waa laba badeeco mid walba garanaya waa soo ma in la garta umbaa muhim baycu mawsuufin fii dima waan u tegi doonnaayo kitaabu salm baan u tegi doonaa waxaadan haynin ama waxaad hayso inaad tilmaan ku gadi karto tilmaan oo intaad u sifayso aad ka iibin karto masala jirta la yidhaahda fuqahadu ka hadlaano baycu alcayni alghaa'iba la yidhaahda baycu alcayni alghaa'iba shay aadan arkin ninkanaad ka gadanaysana uu leeyahay ayaad kala gadanaysaa mana aadan arkin marka ma la kala iibsan karaabaa masalaha khilaaf baa ka jira qaarna waxay leeyihin hadduu sifeeyo sifada waa lagu gadan karaa qaarna waxay leeyiin maya xataa sifa laguma iibsan karo sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat wuxuu rajaxayaa haddii ruuxa khiyaar la siiyo markaad aragto haddaad ku qanci waydo waad ka noqon kartaa haddii khiyaarkaa la siiyo waa la iibin karaa buu leey markaa leanna markaa dhibkii laga baqahayey ayaa meesha ka baxay oo jahaalo qarar baa ka baxaya soo war shaygan maqan shayga noocaasee maqan een soo wado iga iibso waa kaa iibsaday lacagtii baad siisay shaygii isaga ahaa markuu yimaado haddii sidaan moodayo uu noqon waayo waa iga celis lacagtaydina waad ii celin waaya sidaa haddii lagu kala iibsado marka wuxuu leeyahy dhib ma lah madhabkaasuu rajaxaya manaa waase masale khilaafiya ayb baabu tashdiib abwaabu riba ribada baababkeedii wey ribada baabkeedii wey ribada asalkeeda ziyaada la yidhahda waxayna u qaybsantaa marka hore riba albayc iyo riba alqardi bay u qaybsantaa riba albayc waxay ku timaadaa waxa la kala iibsanayo waxyaalo khaasana way gashaa badeecooyinka o dhan ma gasho laakiin waxay gashaa yacni badeecooyin nooca oo inoo tegi doonno inaan doonno khaasa bay gashaa ribana waxay ku timaadaa dayntay ku timaadaa daynta laysa siinayo oo haddaad intaad dayn bixiso aad shardiyaysato dayntii aad bixisay wax ka siyaadsa oo ama manfaco ah ama cayn laguu siyaadinayaa ayadana ribo wey oo markaa riba dayn bay marka noqonaysa ama riba alqardi baa la yidhahdaa tanna riba albayc baa la yidhaahdaayo badeeco la ysdhaafsanayo bay ku imaanaysaa oo marka waxay imaanaysaa ribanasiya ribalfadli iyo meeshaasi geli doontaa tan dambe oo ribal beyca ah ayaa marka abwaabtan kaga hadli doonaa ayib iyo xaggay gashaa baabu tashdiidi adkayntii buu baabu yahay fiihi ribada dhexdeeda la adkeeyo yacnii goodi adag iyo hanjabaadda ku soo aroortay iyo sida nusuusta u adkaystay ribada ayuu ka hadlaya can ibni mascuudi radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal ly waslam lacana wuxuu lacnaday aakila riba ribada midka cuna waa midka ribada qaadanaya wa muukilahu iyo midka cunsiinahaya kee cunsiyuhu kee wa waa midka caqdiga ribada lagu qaadanayo darafka labaad ka ah soo ma yacanii dayn baa lagu siiyey dayntii dulsaar baa lagu saartay adiga maadan ribo qaadanin soo ma ribadayaa qaaday bangigaa qaatay dulsaarka ku saartay adigana wixii dayn aad ku qaadatay ka siyaadsan baabaa lagaa qaatayba adigu marka aakilu riba ma tihid laakiin maxaa tahay ya muukilahu baa tahay ninkii cunsiiyey baa tahay sababtu waxa weeye bangigani ribada maba cuneenba haddaadan adigu caqdiga geli lahayn soo marka labada daraf ee ribada caqdigeeda wadagelaya baa midna aakil ah oo waa aakhidu riba midna waa muukil oo waa ninka cunsiinahayo darafka labaad ka ah caqdiga labadoo marka waa malcuun lacana wuu lacnaday aakila riba midka ribada cunaya wa muukilahu iyo midka cunsiinaya wa shaahidayhi labada markhaatiga ka ah heshiiska ribada lagu kala qaadanayo markhaatiyada ka markhaati furahaya labadaana waa la lacnaday wa iyo qoraaga karaaniga ama sekreteerka ama looyarka u kala qorah kaatibku waa kaa isagana waa lacnad rawaxa wariyay xadiidka alhamsatu shantii baa warisay wasaxaxahu tirmidi baa saxiixiyey hayra laakin ana lafda nasaa'iyi nasaa'i lafdigiisu qaala wuxuu yidhi aakilu ribaa ribada midka cuna wa muukilahu iyo midka cunsiiya iyo iyo wakaatibuhu midka qoraya ee heshiiska u kala qoraya idaa goorti calimuu ay ogaadaan daalika arrinkaa ay garanayaanoo aqoon u leeyihiin malcuunuuna kuwa la lacnaday weeye calaa lisaani muxamadin nebi maxamed carabkiisa lagu lacnaday sal lla alay waslam yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada lafdigaasuu nasaa'i ku wariyey ayib xadiidku waa saxiix oo waxaa saxiixinaya alimaam ibni xibbaan xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albani waxaa hortiid hortood sidoo kale saxiixiyey yani albani hortii alimaam muxuu ahaa ibn mulaqin iyo keyrkoodba way saxiixinayaan xadiidku waa sugay alimaamu muslim wuxuuaabir oo asagana uu nabigu uu leeyahay ina rasuula allahi sal lay slam lacana aakila ariba wa muukilahu wa shaahidayh hum sawa ah, nebigu wuxuu lacnaday midka ribada cuna midka cunsiiya labada markhaatiga ka awaana isku mid buu nebigu sal lay slm intooduba waa isku dembi saas way manaa marka lacnadu waxaa laga wadaa bimacnaa naxariista ilaahay baa laga fogeyey waa dad la dayriyey oo ilaahay naxariistiisa laga dayriyey waay ayib wa cabdillaahi bni xandalata cabdullahi bni xandala waxaa laga warin hasiilalmalaa'ikati malaa'igtu ninkay dhaqday ahaa hasiililmalaaika a saxaabiga yani xandala ayaa wuxuu ahaa eh, isagoo janaabo qaba isagoo xaaskiisii intuu u galmooday janaabo qaba ayaa dagaalkii bilowday kadibna uu ku qabaystuu waay ilna waaba bilaabatay baashi mugta raggii fooda isla galeen meeshiibuu ka orday marka dagaalkii buu galay waa la dilay marka nebigu sal lla alay slam marka wuxuu yidhi waxaan arkay malaa'ig iyadoo dhaqaysa haddii la warsadayna xaaskiisii baa laga helay warka ah inuu janaabo qabay marka caam wuxuu ku yahay waxaa la yidhaahdaa hasiilu lmalaa'ika ninkii malaa'igtu dhaqday ayaa la yidhahdaa macnaha ayb qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi dirhamun hal dirham ah riban oo riba ah oo ah. ya'kuluhu uu cunayo alrajulu ruuxu uu cunayo wa huwa yaclamu isagoo og ayaa ashaddu ka daran min sittatin wa alaaiina soddon iyo lix zanyatan oo zino soddon iyo lix goor oo ruuxu sinaysto hal dirham oo ribo ah oo isagoo og uu cunay ayaa ka dembi weyn oo ka daran rawa axmed baa wariye kadalika bazaar iyo daara qutni iyo qayrkood baa soo saaraya xadiidka waxaa xoojiyey alxaafid ibnu xajar bituruqihi buu ku xoojiyey sheekh albaanina sidoo kale waa taxsiininayaa laakiin muxaqiqiin kale waxay rajaxayaan xadiidku rafcigiisu inuu daciif yahay waasaxiixu inuu yahay mowquufun calaa kacbi alaxbaar kacab alaxbaar inuu hadalkiisiiya oo uusan nebiga gaadhsiisnayn oo uu ninkaa ku egyahay ayay rajaxayaan maxaa yeelay laba nin oo iqa baa isku raacay waqfiga duruqda xadiisku rafciga uu ku yimidna dacfi baa ku jira saasay marka ku rajaxayaan inuusan nebiga xadiiskiisa ahayn salawaatu rabbi wasalaamu calayh a'immada qaarkoodna waxayba ku arooriyeen kutubtooda mawduucaadka sida ibnu jawsi iyo ragga la ah ayb xadiikaasi hadduu xataa daciif noqdo xadiis kaloo sugan baa jirta sida xadiidka cabdullahi bn mascuud oo kale cinda alxaakim waghayrihi oo nebigu leh sal lay slm ribadu waa toddobaatan iyo dhowr baab aysaruhaa milu an yankixa arajulu ummahu toddobaatan iyo dhowr nooc wey ribadu nooca ugu dembi yar wuxuu la dembi yahay nin hooyadii u galmooday oo kale wa ina arba aribaa cirdu rajuli lmuslim riba midda ugu daranna oo waxaasoo dhan ka sayid caleeyeyna waa inaad ruuxa muslimkaa sharafkiisa ku dhacdo ood wax ka sheegto ribadan oo dhanba tanaa ka daranba ah, inaad muxuu ahay cirdiga acraadda muslimiintu kaa baxsan waaye uun yani waxa weye gashood wax ka sheegto ayib xadiikaasi waa saxiixo waa sugan yahay alimaamu xaakim baa saxiixinaya dahabi baa ku waafaqay sheekh albaani keyrkoodba way saxiixinayaan maana ayib aayadda qur-aanka ah baa kulligood ka waciid adagoo alla uu leeyahay tabaaraka wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulih haddaad dayn weydaan ku talagala dagaal alle iyo rasuulkiisa ah. haddaad ribada dayn weydaan marka yani wax weeye waxay ka mid tahay dhowr dambi oo badnaynba oo cidda gasha ilaahay uu dagaal ku ilaamiyey dagaal ku cilaamiyey iyadaa iyo awliyada ilaahay dadka col u noqda iyo waa waa kooban tahayba dadka ilaahay yidhi dagaalkayga ku talagala marka shaki ma leh waxay tilmaamaysaa marka inay dunuubta waaweyn ay ka mid tahay bal dunuub badan oo waaweyn bay ka sii weyn tahay ribadu saasay macanaa xadiiska wuxuu tilmaamayaa marka waa xadiiska hore idaa calimuu daalika iyo kan dambe hadduu sugnaadoba wahuwa yaclam dembigaasi wuxuu ruuxa fuulayaa oo ismigaasi uu ka dhalanayaa markuu ribada galoo isticmaalo isagoo og inay ribata isagoo og inay ribata shardigaasaa ku xidhan laakiin hadduu jaahil yahay oo uusan ribanimo u garanaynin oo uu sidaa khalad ugu dhaco markaasi maya Ah, maxaa yeelay yani jaahilku waa macduur ama waaba muta'awiloo saxbayba la noqotayba sidanaaba diin ahaan bayba ula qumanaatayba wadaad buu weydiiyey wuu u saxay sidanaa saxa buu ribuu ku dhacay ama mehe isagaaba wax baarhbaari karo intuu wax baarhbaaray bay sidani la noqotay marka muta'awil baa la yidhahdaa ama waa jaahil marka waxay noqonaysaa imigu waa ka rafcismaya soo ma laakiin wuxuu gelayaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na waa nooc min alkhata lianna ta'awulka iyo jahliguba waa nooc min alkhata ah, xadiis saxiix muslimna alla wuxuu yidhi ducada markay mu'miniintu ku ducaysteen qad facaltu baa la yidhi waa idinka yeelay sooma marka laakiin waxaa laga hadlayaa wixii uu jahliga ku kasbaday xoolaha ahaa ee ribadu ku galay ee saa ku soo galay maxaa loogu talinaya culimmada qaar ka mid mida waxay leeyihiin aayadda qur'aanka waxalla allahu albayca waxarama ariba faman jaءahu mawcidatu min rabbihi faاntaha falahu ma salaf wa amruhu ila allah markii sharcigu ku soo gaadho ood cilmigeeda yeelato markaa unbaa lagaa rabaa inaad wixii ka dambeeya is-ilaaliseen laakiin wixii ka horreeyey falahu maa salaf waa laguu daynaa laakiin markaa adoo garanaya oo gartay oo waxyigii kuu yimid oo laguu sheegay haddaad ku noqoto waman caada fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun meeshaasaa laguu dhex fadhiyaa laakiin waxaa iyadana meesha soo geli karta rag badan dad badan oo wixii ogaan kara inuu khaldan yahay inuusan khaldanayn baa laga yaabaa inay naftu ugu sheekayso war waxba ha raadinayna waaba in lagaa joojiyaaba dhici kartay bal horta ka fara qabso markaad ka noolaato oo baasha aad xoogaa ka kasbo markaa wadaadada raadi war sheekhu hade ma garanaynin ah. marka horeba waxaa la doonayaa inaad wixii haddaad iska hubin kartaba celi karta waxaan ku hubi inaad iska hubiso oodan ku fududaanib manaa cuquudda taasa ayb baabu maa yajri fiihi riba wuxuu baabu yahay ribadu waxay meeshay gasho maa yajri maa yajri waxa uu dureero fiihi dhexdiisa alriba ribadu ay ku dureerto ribadu xaggay gashaa waa ribadani waa midaan ka hadlayno waa ribada beeca ku timaado waa sooma ribal beec oo muxuu ahaayey laba nooca ah. ribal fadli iyo ribal nasi ay noqon doontaa insha allahu tacaala ribal fadli waxaa la yidhaahdaa waxyaale inoo soo socdo oo badeecada ka mid ah markii laysku gadahayo laba isku mid ah waxaa shardi u ah inay isla eg yihiin meeshaana lagu kala qaato intaan la kala dhaqaaqin hadday kala siyaadaan oo iyagoo kala siyaadsan laysku gado waa ribo riba nasi'ana waxaa la yidhaahdaa labada shay ama isku mid ha ahaadeen ama ha kala gedisnaadeen oo waxyaalahan soo socdee ribadu gasha ka mid ah haddaabaad isku iibinaysaan waa inaad intaydan kala dhaqaaqin kala qaadataan haddii aad meeshaas aydan ku kala qaadanin oy kadib dhacdo dayn gasho markaasi riba nasia la yidhaahdaa waa riba markaa ku timid badeeca la kala gatay oo daymowday oo dayn gashay tafaasiishaasuu markaa ina siinayaa waa xaggee waxyaabaha ay marka ribada noocaasi gasho abwaabtaasuu ka hadlay can abi saciidin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi laa tabiicuu ha iibinina addahaba dahabka ha iibinina bidahabi dahabka kale ha ku gadina ilaa milan bimilin ilaa xaalay isla egyihiin mooye milan bimilin labaduba ay isla egyihiin ayb isku kiila yihiin oo isku garaam yihiinoo ayna waxba isdheerayn mooye walaa tushifuu ha siyaadinina bacdahaa qaarkeed calaa bacdin qaarka kale ha ka siyaadinina yana kala siyaasanaanin waa lasii adkaynaya walaa tabiicu ha alwariqa fidada bilwariqi fidada ku iibinina waa macdanta labaad waa silfarka waay naga maxaan dhahnaa qalin maan dhahna ah, taa wa ayb ilaa milan bimilin ilaa inay isla mooye yani fida markaad fido ku gadayso waa inay isla walaa tushifu ha siyaadinina bacdahaa qaarkeed calaa bacdin qaar kale ha ka siyaadinina walaa tabiicu ha iibinina minhumaa labadooda waa dahabkiiyo fidadiiba minhumaa labadooda xaggooda xalu ka ahaaday haa'iban mid maqan ha iibinina binaajisin mid jooga ha ku iibinina ya waa labadaba haddaad dahabka isku gadaysaanna waa inay labadii aad isdhaafsanayseen ay meesha wada joogaan haddaad fido isdhaafsanaysaanna waa inay labadii badeecaba meesha wada joogaan soo ma mid hadduu meesha ka maqan yahay kii kalena gacanta lagu hayo maya hadday kala badan yihiinna maya hadday kala badan yihiin marka waxay u taallaa haddii dahab dahab lagu gadayo ama fido fido lagu gadayo ma kala badnaan karaan laakiin haddii fidadii iyo dahabkii laysku gadayo markaa waa u tegi doonaa way kala badnaan karaan laakiin maxaa weli shari ah waxaa shari ah laa tabiicuu hee haa'iban binaajiz waa inay meesha wada joogaan ood kala qaadataan saas way ayib tani marka waxa waa lacagihii waa waagaa hore in badan baan soo baraarujinnay lacagaha la isticmaali jiray xilligaasi ama dahab bay ahaayeen ama fid ahaayeen horey baan usoo sheegay carabta jasiiradda deganayd reebaadiya iskaga badnaayeenoo xadaaraad iyo dowlado iyo ma lahayn sidaas daraaddeed xagga xadaaraadka iyo waxsamaynta iyo teknolojiyada iyo dharka iyo lacagaha iyo waxay raacsanaayeen labadii dowladeeda waaweynaa ruum iyo furus unbaa un wax laga soo qaadan jiray labadaasaa u kala telin lahayd marka labadaasi lacagahay samayn jireene la isticmaali jiray markaa ilaa xilligii nebiga ilaa xilligii khulafaa uraashidiin lacag waxay ahayd fiday ahayd oo dahab bay asalkeedu ka samaysantah waxaan u jeedaa eh, yani fiday asalkeedu ka samaysanta waxaa la dhihi jiray dirham baa la dhihi jiray dirham lacagtaa waxaa samayn jirtay furus baa samayn jirtay lacagna dahab bay ka samaysantao diinaar baa la yidhaahdaa taana waxaa samayn jiray dowladdii ruum baa samayn jirtay ruum baa samayn jirtay oo reyrubkan la halmaalaa marka labadaa lacagood baa marka ka shaqayn jirtoo dadku wax ku kala gadan jiraan ayagana waa laisku gadi jira ayagana waa laisku gadi jira saas way macanaa ayib marka haddii lacagahaasi laysku gadayo haddaad dahab dahab ku gadaysa laba shardi waa maxay labada shardi kow waa inay isla eg yihiin laba ee waa in meesha idinkoon kala dhaqaaqin aad kala qaadataan nin walba wixiisa la wareego haddaad fido iyo fiddo isku iibinaysana sidoo kale waa waa inay isleegyihiin waana in meesha aad ku kala qaadataan ayib hadday iskhilaafaanna waa u tegi doonaa wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan addahabu dahabkii oo yubaacu la iibinayo bidahabi dahab kale lagu iibinayo waalfidatu oo fidadii oo tubaacu bilfidati fido kale lagu gadayo waalburu burkii waa qamandidii oo bilburri bur kale lagu iibinayo annaga hadda bur waxaan u naqaanaa burkan shiidan baan u naqaanaa sooma laakiin lisaanka shaarica axaadiista iyo kutubta fiqiga inta badan iyo burka waxaa loo yaqaanaa intaan weli la shiidin midhaha ama qamandi ha noqdo ama shaciir ha noqdo wixii midhihii laga samaynayey intaan weli la shiidin baa bur la yidhaahdaa marka ha ku khaldamin annagaa bur dhahna laakiin luqadda carabiga waxaa lagu yidhahdaa burkeena shiidan daqiiq baa lagu dhahaa daqiiq luqada carabiga saas ah amaa burku waa qamandida iyo wixii burka laga samaynayo midha'a way macnaha ayib waalburu burkii yubaacu bilburri baa lagu iibinayaa yacni qabandidii waashaciiru heedii oo bishaciiri lagu iibinayo heedda kale waatamru timirtii oo bitamri timirta kale lagu iibinayo waalmilxu milixdiina bilmilxi oo milixda kale lagu iibinayo yaa lagu iibinayaa dheh milan bimilin xaalay isla egyihiin yadan biyadin gacan ahaan la isdhaafsanayo ah, ho oo isii waa yadan biyadin gacan lagu kala qaadanayo oon waxba dadka isugu hadhayn faman zaada ruuxii siyaadiya oo mase istazaada ama siyaado dalba ama adugu siyaadi ama ha lagaa codsado ruuxii siyaadiya ama siyaadada codsada faqad arbaa ruuxaasi ribuu galay alaakhidu midka dhiibaya ribada alaakhidu ka qaadanaya dheh waalmucti iyo midka siinaya fiihi dhexdiisa sawa isku mid waa ah, ka siyaadada bixinaya ribada ah iyo ka qaadanaya waa isku dembi rawa axmed baa wariyay wlbukhaari iyo bukhaari wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan laa tabiicu ha iibinina aldahaba dahabka bidahabi dahab ha ku iibinina wala lwariqa fidadana ha iibinina bilwariqi ha ku iibinina ilaa wasnan biwasnin ilaa in e, yani miisaankoodu isla egyahay mooye ilaa an tuusana wasnan biwasnin an ilaa in miisaan laysla saaro ay miisaanaan isla egyihiin mooye gara oo e, waagii hore lacagaha lacagaha si aad u fahantaan lacagaha waagii hore tirsi tirsi laguma kala qaadan jirin ilaan hadda lacagta yani waxa weeye qaabka loo kala qaata soo tira ma ah, waa la tirina waa imisa waraaqood imisa intaas tira hadda laysku dhaafsadaa laakiin waagaa waxa laysku dhaafsan jiray miisaan baa la saari jiray soo si aad u fahamta macnaha waxa bi wasnan biwasninta dahabkaad wadataad la imaan waad miisaami kaygana miisaan baan saari saasaan ku kala gadanaynaa fidadaa la miisaami fidadaa la miisaami miisaan baa lagu kala gadan jiray marka saas way macnaha ayb wasnan biwasnin milan bimilin xaalay isla egyihiin yadan biyadin la kala qaatay sawaa'an bisawa'a isla egyihiin isku mid yihiin jin yihiin sawa bisawa iyo milan bimilin waa isku macna ta'kiid waay hadalka un baa lasii adkaynaya rawahu axmed baa wariyey wamuslim iyo muslim baa wariyey wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi nebigu sal lay slam aldahabu biاdahabi wasnan biwasnin milan bimilin ah, waa inay isla egyihiin miisaan ahaan ay isu dhigmaan wاlfidaة bاlfidaةi wasnan biwasnin mila bimilin rawahu axmed wamuslim wالnasa'i وcan abi hurayrata radi allahu tacala canhu can الnebi sal ly slm nebiga wuxuu ka warin qaala inuu nebigu uri sal lay slam attamru timirtii bitamri timir baa lagu iibin wاlxinطaةu qamandidiina bilxinطati qamandi baa lagu iibin waa burkii meeshuu inaga soo cabira hadda burka iyo xintada waa isku mid wاshaciiru haadiina bالshaciiri baa lagu iibin shaciirtu yani waa nooc kale oo qabandiday u yara egta lakin way ka cadcadda wlmilxu milxdiina bilmilxi baa lagu iibin milan bimilin xaalay isleegihiin yadan biyadin laysdhaafsanayo markaa la kala qaadanayo faman zaada ruuxii siyaadiya aw istazaada ama siyaado dalba faqad arbaa ribow galay ilaa ma khtalafad wixii ay iskhilaafta mooye alwaanuhu noocyadiisu iskhilaafaan mooye ayib rawa muslim baa wari muxuu ka wadaa ilaa ma ikhtalafat alwaanuhu waxaa laga wadaa dahab baad dahab ku iibinaysaa waxaan idhi waa inuu isla eg yahay meeshana lagu kala qaato soo ayib way iskhilaafeen wixii aad isku iibinaysa waxay noqdeen maalan waxaad isku iibinaysaa dahab iyo fido haddaad labada noocood isku iibinayso laba jinsiyoo kala duwan ay yihiin markaa way kala badnaan karaan miisaankoodu wuu kala badnaan karaa laakiin maxaa lagaa rabaa ya shardigii ahaa altaqaabud fi lmajlis intaydaan meesha ku kala tegin kala qaata laakiin inay isla ekaadaan shardi maaha ayib qabandi baad qabandi ku iibinaysaa isdhaafsanaysaan laba shardi ka dhig maadaama isku mid yihiin waana inay isla eg yihiin waana in meesha lagu kala qaato soo ma ayib qabandi iyo waxaad isku iibinaysaa kaba soo qaad iyo milix baad isdhaafsanaysaan soo laba noocoo kala duwan maaha hadday kala duwan yihiin marka way kala badan karaan isla ekaadaan shardi maaha waad kala badin kartaan miisaanka miiska waad kala badin kartaan laakiin maxaa shardi ah taqaabud bilmajlis kala qaata intaydaan kala dhaqaaqin ilaa ma ikhtalafat alwaanu noocyadiisu waxay iskhilaafaan mooye oo midkan noocyadiisu iskhilaafaan marka waxaa lagu ogol yahay inay kala bataan baa laguu ogol yahay laakiin weli maxaa baaqi ah in la kala qaataa sharti haddii la kala qaadan waayo riba nasii'a markaa gelaysa riba nasii'a ayaa markaas meesha soo gelaysa maana وcan fudalة bni cubaydin can الnabiy sal lay slm nebiga wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi laa tabicuu ha iibinina adahaba bidahabi dahabka ha kuu iibinina ilaa wasnan biwasnin rawahu muslim wالnasa'i wabu dawuud marka dahabkiiyo fidada laga hadlayo waa in lagu baraarugsanaado dahabku ama ha noqdo midka lacagta noqday ama ha noqdo midka lacag ahaanta loo sameeyey sida eh, kan dowladuhu sameeyaan oo kaleeto madruub baa la yidhahda ama ha noqdo midka caydhinka dahab caydhiina fida caydhiinah sidii loo soo saaray waay ama ha noqdo midda eh, quality ahaan iyo tayadoodu hoosayso ama midka tayadiisu sarraysa ha noqoto kulli waa isku mid la kala qaadi maayo saas way maanaa an abi bakrata qaal wuxu uhi naha wuu reebay annabiyu nebigu sal lay slam can ilfidati fidada iibinteedii buu reebay bilfidati fida lagu iibiyo wadahabi dahabka iibintiisa bidahabi dahab lagu iibiyo ilaa sawaan bisawaa'in ilaa inay isla egyihiin mooye wa amaranaa wuxuunana amray an nashtariya inaan iibinno inaan iibsanno dhe alfidata fidadii bidahabi dahabka inaan ku iibsanno kayfa shi'naa saan doonno dahabkiiyo fidadii inaan isdhaafsanno sidaan doonno oo laga wado inay kala siyaadi karaan ah, ayb wanashtariya inaan soo iibsanno aldahaba dahabkii bilfidati fida ku iibsanno kayfa shi'naa saan doonno inaan ugu iibsanno ahrajaahu waxaa soo saaray bukhaariyo muslim ayb yani taasuu nebigu ogolay sal alay waslam kayfa shi'naadaasi ilaaqeeda waxaa qaydi doona xadiiska inoo soo sacnay cibaadatu bnu saabit yani fabiicuu idaa shitum kayfa shitum idaa kaana yadan biyadin shardi waa marka ilaaqaa ah sidaad doontaan isugu gada buu nebigu ur sal lay slam maadaama ay dahab iyo fida la isdhaafina yihiin saad doontaan isugu gada waxaa laga wadaa ilaaqa waxaa laga wadaa bimacnaa saad doontaan oo kala siyaadin ama nusqaamin ah ama kala siyaadiya nusqaamiya isla ekeeya khiyaar baad leeda wacan cumar bni khaaabin radi allahu tacala canhu wuxuu yihi sheekh wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan daliilun daliil baa ku sugan calaa jawaazi dahabi dahabka iibintiisu inay bannaan tahay bilfidati fida lagu iibiyo mujaasafatan si iska qiyaasida iska qiyaasid maxaa laga wadaa bimacnaa iyadoon midna la hubin intuu dhan yahay somaynaa soo marin mujaasafada mujaasafada waxaa la yidhaahdaa wixii si rasmiya looma oga inta kiilee uu yahay ama inta gram uu yahay lama garanayo ah, lama yaqaano lama hubo laakiin waa la qiyaasaya war dahabkaygani waxaan u malaynayaa inuu yahay toban gramb ah, toban gram waa ku dhowya fidadanna boqol gram waa ku dhowda aan isku iibsanno aye maxaa la yidhaahdaa mujaasafa la yidhahdaa mujaasafa marka ma bannaanta leanna kanna lama hubo intuu dhan yahay kanna lama hubo intuu dhan yahay waa la isku iibin karaa xaggee laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa wuxuu yidhi nebigu wuxuu noo ogolaaday inaan isku iibinno kayfa shinaa kayfa shina soo ma marka hadday kala bataan mushkilo ma leh leanna waaba loo banneeyey soo ma yacani wax weeyaan jahaala ku jirto inay kala badan yihiin iyo inay kala yar yihiin iyo mid walba intuu noqon iyo baa jahli lagaga sugan yahay laakiin labada ruux hadday raalli isaga noqdaan dhib ma leh kayfa shi'tum soo gelin wacan cumar bn khaaabin radi allahu tacala canhu qala wuxu uhi qala rasul lahi sal lay slm rsulku wuxu uhi aldahabu dahabkii oo bilwariqi lagu iibiyo riban waay ama aldahabu yubaacu waa la iibini oo yubaacu la iibinayo bilwariqi baa lagu iibinay riban xaalu yahay ilaa haaan wa haaan mooye ilaa hoo oo isii mooye ayb dahab iyo fido laysku iibinayo waa ribo ilaa in la kala qaato mooye meeshaa lagu kala qaato waalburu burkii oo qabantidii ah oo bilburi bur lagu iibinayana riban ah, ama waxaa lagu iibini burkii bilburi baa lagu iibin riban xaal uu yahay ilaa haaan wa haaan ilaa hoo oo isii mooye wshaciiru haadi iyadana tubaacu waa la iibin bishaciiri baa lagu iibini riban xaal uu yahay ilaa haaan wa haaan ilaa hoo oo isii mooye watamru timirtiina bitamri baa lagu gadaa riban xaal ay tahay ilaa haaan wa haaan ho oo isii mooye ayib muttafaqun caleyh meeshaa maxaan ka qaadanay axaadiista horena waxay ka soo hadlaysay inteeda badan markii dahabka laf ahaantiisa laysku gadayo ama fidada laf ahaanteeda laysku gadayo kani wuxuu ka hadlayaa dahabkii iyo fidadii baa laysku gadaya waa laba jinsiy oo iskhilaafsan markaasi waxaa shardi laga dhigay ilaa haaan wa haaan warniyow dahabkii waa kana fidadii gacanta iga geli qaado oo isii hadday taasi dhici weydo oo labadooda mid ka mida dayn noqdo labadooda inay dee wada noqdaan iskaba dhaaf mid hadduu noqdo ama mid qayb ka mida ay laaban tahay ribo wey markaas saas wey maa oo riba nasii'a markaa la gelaya tayib soo imaanaysa meesha wacan cubaadata بن saamitin can nebi sal lay slm nebigu wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi aldahabu dahabkii bidahabi baa lagu iibiyaa walfidatuna bilfidati walburu bilburi wاlshaciiru bاlshaciiri wاltamru bاltamri wاlmilxu bilmilxi milan bimilin xaalay isla egyihiin sawaan bisawaa'in ay jin yihiin yadan biyadin la kala qaadanayo meeshaa lagu kala guddoonsanayo lala kala wareegayo faidaa goortii ikhtalafad ay iskhilaafto haadihi اlasnaafu noocyadaasi hadday iskhilaafaan Ah, oo laba noocoo aan isku mid ahayn laysku gadayo fa biicuu iibiya markaa kayfa shi'tum saad doontaan u isugu iibsada yacani oo laga wado kala badnaanta iyo kala yaraanta kayfa shi'tum idaa goortii kaana uu ahaada weeye yadan biyadin meeshaa markii lagu kala qaadanayo waa ayib raw axmed waa muslim muxuu inoo faa'iideeyey waxyaabahan ribaduu gashoo dhan haddii labada shay eed isku gadayso isku nooc yihiin oo isku jinsi yihiinna laba shardi baa lagaa rabaa oo ah inay isla yihiin inaad meeshana ku kala qaadataan waxyaabahan haddii aad waxaad isku gadaysa inaad isdhaafsanaysaan ay laba jinsi kale yihiinna kala badiya oo kala yareeya khiyaar baad u leedihiin saad idinku raalli isaga noqotaan laakiin waxaa sharti ah inaad meesha aad joogtaan eed heshiis ku gasheen idinkoon ka dhaqaaqin la kala wareegtaan oo nin walba xiise qaato ayb saasuu xadiisku tilmaamaya rawa axmed baa wariyey wamuslim walinasaa'i waxaa u sugnaaday wabni maajah wabi daawuud naxwu xadiidkaa mid la mid fii aakhirihi aakhirkiisana wuxuu waxaa ku sugan wa amaranaa nebigu wuxuuna amray an nabiica inaan iibinno albura burkii inaan iibinno waa xintadii weeye qabandidii bishaciiri heedda inaan ku iibinno washaciirana inaan iibinno bilburi inaan ku iibinno yadan biyadin gacan isaga dhiibid xaalay tahay kayfa shi'naa si alla saan doonto ayib wa huwa kani buu sheekhu yidhi sariixun wuxuu ku cad yahay fii kowni shaciiri shaciirta iyo walburri iyo burka ahaanshahooda jinsayni laba noocoo kala duwan ay yihiin muxuu keenay meesha wuxuu keenay shaciirta iyo burka ma hal nooc baa iyo isku yihiin mise laba nooc bay kala yihiin bay culimadu isku khilaafeen jumhuurtaa qaba inay laba nooc kale yihiin inay laba nooc kale yihiin jumhuurtaa qaba laakiin bacdu ahlicilmi baa waxay qabaan in ay hal nooc yihiin hal nooc inay isku yihiin bay qaar qabaan sheekhu marka wuxuu leeyahay xadiiskani wuxuu ku cadyahay inay laba nooc kale yihiin oy laba jinsi kale yihiin maxaa ku muujinaya hadde nebigu wuxuu yidhi waamaranaa an nabiica wuxuu yidhi saxaabigu waamaranaa an nabiica albura bishaciir soomaale yani labadoodii baa laysku gadaya marka laba jinsi bay keliyihin waa sida jumhuurtu qabta wey manaa ayb wacan macmar ibni cabdilaahi radia allahu tacala canhu qaala wuxu kuntu waxaana asmacu mid maqla asmacu nabiya nebigaan maqlayay sal lla lay waslam oo yaquulu leh alطacaamu cuntadii oo biacaami cuntada lagu iibiyo milan bimilin waa inay isleeg yihiin xaalay isleeg acaamu yubaacu biacaam milan bimilin xaalay isleeg yihiin wa kaana wuxuu ahaa buuhi acaamunaa cuntanadannadu yowmaidin maalinka ashaciira heeduu ahaa cuntana maalinkaa heeddaan noo ahay rawa axmed waa wariye muslim wacan ilxasan can cubaadata wa anas bni malikin ana nabiya nebigu sal ly slm qaala wuxuu yidhi maa wusina wixii la miisaamo milun weeye oo bimilin ah, milun bimilin waa inuu isleegyahy idaa goortii kaana uu yahay weeye nawcan waaxidan hal nooc hadduu yahay wamaa kiila wixii la beegana fa milu dalika kaasoo kale waay wixii la beegana waa inuu isla egyahay ayb faida khtalafa hadday iskhilaafaan alnawcaani labada nooc falaa ba'sa bihi dhib male markaa kala badiya markaa inay isla ekaan ama isla ekaadeen idinkaa khiyaarle rawa daara qutni baa wariya kadalika bazaar baa soo saaray sanadkiisuna waa daciif waxaa in la yidhahda rabiic ibnu subayx baa ku jira oo saduuqun ayib inkastoo shawkaani uu leeyahay xadiidka cubaadiya keyrka baa xoojinaya haddana xadiidka sanadkiisu waa daciif lafdigiisuna macno wuxuu faa'iidaynayaa ayna axaadiistaa kale faa'idaynayn waan u tegi doodanayo oo tilmaami doonaa imaamu axmed yaa deliishanaya oo cillada ribada asnaafta oo cuntada iyo waxan kaleta ah ka dhigi doona miisaanka ama wasniga wa can abi saciidin wa abi hurayrata radi allahu tacala canhuma ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku ninbuu mas-uuliyadii yani u xil saaray istacmala wuxuu u xil saaray rajula nin calaa khaybara khaybar buu u xil saaray khaybar waa magaaladii yahuudda laga qabsaday kadib markii laga qabsadayna khaybar beerihii laga qabsaday yahuudda ayuu nebigu heshiis wuxuu kula galay waa u tegi doonaaye inay beeraan dhulka annagaa iskale laakiin idinku ka shaqeeyo beera wixii ka soo baxana idinkuna nis baad leedihin annaguna nis baan leenahay annagu nis baan leenahay oo dhulkii baan leenahay idinkuna nis baad leedihiinoo xooggiina ad ku qaadanaysaa heshiiskaasuu nabiga sal lay sl nin buu marka uga dhigay mas-uul uga dhigay khaybar fa jaa'ahu markaasuu nbigu ninkii wuxuu la yimid nebigii wuxuu u keenay bitamrin timir buu u keenay janiibin oo wanaagsan timir wanaagsan oo aad u qiimo timirta noocyadeeda fiican ah, yuu u keenay nebigu sal lay slm fa markaasaa nebigu wuxu uhi sl lay waslam akullu tamri khaybara khaybar timirteeda dhammaanteed haakadaa sidaasoo kale miya timirta khaybar ka go go'doo dhan ma sidaanay u fiican tahay uu nebigu yuri sal l su-aashaas weydiy qaala wuxuu yidhi innaa annagu rasuul allow lana'hudu waan qaadannaa assaaca suus oo min haadihi min haadaa tan wanaagsan ah ayaa waxaan ku iibsannaa bisaacayni laba suus oo midda xun ah timir xun waa ka go'daa oo tan ka liidata laakiin waxaan samaynaa markaan isku gadanayno midda wanaagsan hal suus ayaa waxaan dhaafsannaa laba suusoo midda xun saasaan marka isugu kala gadannaa wasaacayni labada suus ayaan gadnaa oo midda wanaagsan ah bialaaati saddex midda xun aan dhaafsannaa mar walba ilan midda xun baa badan sooma oo tan qualitigeeda iyo jawdada bay wax ku qaadanaysa fa qaala markaasaa wuxu uhi sal lay sl laa tafcal ha yeelin laa tafcal saa ha saa ha laba timirood intaad isku gadayso haddana yayna kala badnaanin soo oh, ma nebi allow midna waa xun tahay midna waa fiican tahay maya soo timir uun ma wada nooceedu haba kala liidato laakiin timirba hadday tahay ood isku gadayso waa inay isla ekaato somayna hadda soo mare ah, maya inaad tanna ay tahay hal suus tanna ay laba suus tahay isdhaafsataan maya laba suus ay tahay midna saddex noqoto maya saa ha yeeli bu nebi sal l sl ayib maxaan samayn wey marka timir xun baan mid fiicanna waa u baahna maxaa xalaseen ku helaa tii fiicnay sidanuu nebigu sal lay slam bicii buu nebigu sal lay slam aljamca timirta xun eed haysato bidaraahimi lacag ku iibi buui intaad suuqa gaysooda lacag soo siiso uma kadibna ibtac soo iibso bidaraahimi lacagtii iyada ahayd iyo daraahimtii janiiban tii wanaagsanayd soo siiso yani maxaa laga wadaa timirta haysku iibinine haysdhaafinine intaad timirta xuneed haysato suuqa geysato lacagtiisu lacagtiisuna kuma soo gelin lacagtii suuqa waxaad kaga iibsataa timirtii fiicneedeed rabtay sidaasaad maqsuudkaaga ku gaari kartaa waana dariiq sax laakiin inaad lumadii timirood isdhaafisaan ayagoo kala badan taasi waa ribo ha bu nebig sal lay slm wa qaala wuxuuna yidhi nebigu sal lay slam fi lmiisaani waxyaalaha la miisaamana wuxuu yidhi mila dalika sidaasoo kale kaa mid la mid waxyaalaha la miisaamana ha isla ekaadeen oo yayna kala badnaanin hadday isku jinsi yihiin haddaad ka maarmi weydana iibi midda xun ta kale saa ku iibso rawal buhari baa wariya xadiiska isaga wahuwa xadiidku wuxu uhi sheekhu xujatun xujo weyn wuxuu xujo ku yahay fii jarayaani riba ribadu inay gasho fi lmawsuunaati waxyaalaha la miisaamo kulliha dhammaanteed maxaa yili lianna qowlahu nabiga odhahdiisa uu yidhi fi ay fi lmawsuuni baa laga wadaa ka la miisaamo wa ilaa haddayna sidaa ahayn fa nafsu lmiisaani miisaanka laf ahaantiisu laysa muusan ahani min amwaali riba ribada xoolahay gasha ka mid maaha yani meeshaa wuxuu tilmaamayaa cilat riba cilada iyo sababta loogu xukumay waxyaalahani inay ribo yihiinoo riba gashay muxuu yahay miisaanka la miisaamayo saas daraaddeed wax kastoo la miisaamaa riba gelaysa halkaasuu rabaa ciladii buu doonaya inuu muujiyo axaadiistii waa intaa waxaan ka hadli doonnaa habeen dambe insha allahu tacaala muujin doonnaa intan axaadiistu sheegtay ma wax ka siyaasan bay ribadu gashaa fuqahaduse waxyaalaha kale se uga qiyaas qaateen lacagaha xaggay ribadu ka gashaa dahabkan hadda la kala gato ee lacagaha lagu iibinayo ribadu xaggay ka soo gashaa tafaasiisha oo tacaamulaadka hadda jira wax ka midaan tilmaami doonaa darsigeenna habeen dambe insha allahu tacala hada wabilahi tawfiq wsala allahuma w slam cala nabiyina mxamed wala ali w sabi slm